بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم إنا نسألك الفقه في الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وحول مؤلفك رحمه الله تعالى فصل فصل كان مؤلفك حكاه للدوناء في بيان أداء غير المسلم فيه عنه ووقت أداء المسلم فيه ومكانه صدح شيء حكاه للدوناء مسلم فيه وحانا هين الله بحيو حومك أوليه iyo waktigii la bixinayay shaygii salamka lagu iibsaday ee muslim fiihiga ahaa iyo goobtii lagu bixinayay wuxuu yidhi laa yasixu ma asaxayso an yastabdila inuu ka bedel qaato can ilmuslimi fiihi shaygii salamka lagu kala iibsaday hayara jinsihii wax aan ahayn jinsigiisii wa nowcihii iyo noociisii waxaan ahayn uu ku bedasho ma bannaano wa qiila waxaa la yidhi yajuusu wuu bannaan yahay istibdaalkaas inuu ka bedel qaato fii nowcihi nowci lmuslimi fiih shaygii salamka lagu kala iibsaday noociisii inuu ka bedel qaato way banaan tahay walaa yajibu mase waajibayo qabuuluhu in la aqbalo bedelkaas wayajuusu waxaa ardaa ay akhdu ardaa mid ka xun oo ka in la qaato min almashruudi kii la shardiyeeyey walaa yajibu mase waajibaya qaadashadaasi wayajuusu ajwada ay icطaa'u ajwada mid ka fiican in la dhiibo kii la wayajibu qabuuluhu in la aqbale ayaa markaa waajibaysa fil asaxi muctamad haddaan qabanno wuxuu ku ma bannaano in shaygii muslim fiihiga ahaa waxaan ahayn in lagu bedelo oo maalan jinsigiisii waxaan ahayn iyo noociisii waxaan ahayn yani lama bedeli karo shaygii lagu heshiiyey in salamka lagu kala iibsado in lagu bedelo shay ayna isku jinsiba ahayn ama shay ayna isku noocba ahayn shay ayna isku jinsi ahayn maalan bur salamka lagu kala iibsaday burkii ku bedelo qabandi ama uu ku bedelo bariis ma bannaana horey waxay noo soo dhaaftay inaysan bannaanayn in laga bedel qaato muslim fiihigii laa yajuusu اlictiyaadu can اlmuslim fiihi waa kii horan horey usoo nidhi waayahay marka tani taa umay raacsan tahay cilladana horan usoo sheegnay sidoo kale noociisa noocaan ahayn lagu bedelo waa isku jinsi laakiin nooca u kala duwan maalan ninkani wuxuu kula heshiiyey inuu salam kaga iibiyo timirta loo yaqaano macqili ama burni marka inuu timirtii timiraan ahayn oo maalan cajwaah inuu dhaho igu bedel ma bannaano beriis wuxuu kula heshiiyey maalan basmati ah beriiskii beriis aan ahayn inuu markaa dhaho igu soo bedel ma bannaano eeg waa isku jinsi laakiin waa kala nooc waa kala nooc taana ma bannaano in jinsigiisii jinsi aan ahayn igu bedelan ma bannaano in noociisii noocaan ahayn in laga laga bedel qaatana ma bannaano waaya qiil laga xoog badan yahay wuxuu idhi yajuusu fii nouci jinsiga kuma bannaano in laga bedel qaato jinsi aan ahayn laakiin noocii noocaan ahayn waa lagu bedeli karaa buu ku leeyahay haddii mar isku jinsi yihiin laakiin noocoodu kala duwan yahay sida timirtii anwacda kala duwanahay noocii ay ku heshiiyamayaan nooc kale oo isla timirtii uun ah wuu ka bedel qaadan karaa buu ku leeyahay qiilkan waayahay maxaa yaele jinsigii baa kulminaya laakiin wuxuu ku yihi laa yajibu qabuluhu walaa yajibu qabuluhu yani waajib ma aha markaas in la aqbalo qowlkan wuxuu israacinayaa way bannaan in noociisii noocan lagu bedelo laakiin waajib maaha in la aqbalo ninkan muslim ileehiga ah haddii maalan timirtii ay ku heshiiyeen timir aan ahayn uu u keeno way asaxaysaa buu leeyahay in markaa ugu bedelo laakiin ninkan muslimka ah ee lacagta hormariyey meeshii mushtariga ku jira waajibkumaa inuu aqbalo marka qiilkan saasuu qabaa waaya maxaa yeelay anwaacdu maadaama ay kala duwan tahay dee ujeedkii baa kala duwanaanaya wuxuu idhi laakiin haddii uu u keeno noocii ay ku heshiyeen nooc ka liid oo tay ahaan ka hooseeya way bannaanta waa isla noocii lafkiisi waa noocii oo laakiin tayadiisa hooseyso timir wuxuu ahayd burni ah timitii burniga ahayd ayuu nooc liita ka keenay ama bariis basmati ah ayay ku heshiyeen bariiskii basmatiga ah nooc tayadiisa hooseyso ayuu u keenay oo noocii la shardiye aan ahayn yani nooci tayada fiicna la shardiye aan ahayn way bannaan tahay buu leeyahay laakiin waajib maaha inuu markaa aqbalo bal haduu fiirso waajib ma aha inuu aqbalo waxay u bannaanaatay inuu in la keeno nooc ka liita maxaa yeelay waa isla jinsigii shayga la shardiyey jinsigiisi weeyaan noociisa in la aqbalase waajib ma aha maxaa yeele xaqiisii ayuu ka hooseeya waxan waajibku maa markan inuu aqbalo sidoo kale noocii lagu heshiiyey nooc ka sii taya badan isla isagii oo ka taya badan inuu u keeno way bannaanta waa waajib markaa inuu aqbalo wuxuu ku heshiiyey maalan bariis basmati ah bariiskii basmatigaa buu u keenay weliba noocii ay ku heshiiyeen nooc ka sii taya badan oo ka fiican ayuu u keenay marka waa waajib inuu ninkan muslimka ah u aqbalo maxaa yeelay dee ninkan ixsaan buu u sameeyeyba xaqiisii iyo siyaado ayuu markaa u keenay marka inuu diido waa maxdu tacanut waa madax adayg waa mujarad madax adayg marka inuu aqbalo ayaa markaa waajib ku noqonaysa qowlka ka soo horjeeda asax wuxuu leeyahay waajibkumaaha inuu aqbalo maxaa yeele waxaa ku jirta gallad iyo mina ku jirta laakiin sidaa asaxa waa waajib inuu aqbalo oo dee galladan waxay asixi lahayd haddii qofkan uu ka dalban laha u dhih anigo nooca tayada badan ii keen oo noocii aan ku heshiina tayada hoose hii keenin nooc ka taya badan ixsaan igu sameeyo noocaas ii keen markaasay gallad soo gelay laakiin ninkan asagaaba la soo doontay marka kuma galladaysan karo waxayna ka muuqata inuu noocan nooc aan ahayn uu waayay wuxuu idhi laa yaصixu ma asaxayo an ystbdila inuu ka badel qaato can lmuslimi fiihi shaygii salamka lagu kala iibsaday hayra jinsihi waxaan jinsigiisa ahayn wa nowcihi noociisi waxaan ahayn waqiila waxaa la yihi juzu wuu ku bannaan yahay fii nowcihi noociisii inuu ka bedel qaato noocaan ahayn walaa yajibu mase waajibaya qabuuluhu noocaas kale lagu soo bedelay inuu aqbalo wayajuusu waxaa bannaan ardaa ay akhdu ardaa mid ka liita inuu qaato min almashruudi kii la shardiyey walaa yajibu mase waajibayo wayajuusu waxaa ajwada ay icطaau ajwada noocay ay ku heshiiyeen ee shardiyeen nooc ka taya inuu markaa siiyo ayaa bannaan wayajibu qabuulu laakiin markaas waa waajib inuu aqbalo fila saxi muctamid haddaan qaban mar haddii noocii ay ku heshiiyeen nooc ka taya u keenay marka waa waajib inuu aqbalo walow axdarahu ninkii muslim ilahiga ahaa ee salamka wax ku iibiyey hadduu keeno muslim fiihigii shaygii salamka lagaga iibsaday qabla maxillihi inta aan la gaadhin xalaaloobidiisii yani xilligii uu xalaaloobi lahaa ee lagu heshiiyey ee madashu ahayd intaan la gaadhin ka hor hadduu keeno faimtanaca uu ka reebtoomo almuslimu kii salamka kaga iibsaday min qabuulihi inuu aqbalo hadduu diido liqaradin ujeeddana uu diido saxiix inuu hagaagsan bian kaana waaba inuu yahay shaygii muslim fiihiga ahaa xayawaanan xayawaan uu yahay aw amase waqta haaratin waa waqti duulaan iyo boob lam yujbar markaa lama khasbayo inuu aqbalo ilaa haddii kale oo ninkan muslimka ah ee wax qarad ah uusan markaa iyo ujeed toona uusan ka lahayn diiditaanka uu diiday fain kaana fandur eeg in kaana haddii uu u sugnaaday lilmu'adi kii bixinayay shaygan ee muslimilihiga ahaa qaradun ujeed saxiixun ka faki rahnin wadalika miaal ka faki rahnin sida rahan soo fakinteed weeye soo furashadeed weeye ujbira markaa waa lagu khasbayaa wakada saasoo kale limujaradi garadi اlbaraa'ati fi اladhar wakada saasoo kale yujbaru calayhi waa lagu khasbayaa limujaradi garadi اlbaraa'ati berinimo ujeedkeed oo keli ah awgeeda haddii uu shaygan u horumarinayo filadhari muctamad haddaan qabano wuxuu idhi ninkii muslim ilaahiga ahaa hadii uu iska bixiyo shaygii muslim fiihiga ahaa ee lagu heshiiyey salamka lagu kala iibsaday hadduu ninkii kaga iibsaday salamka uu keeno dhahni o alaabtaadii waatan laakiin uu keeno waktigii ay ku heshiiyeen wakti ka horeeya maalan waxay ku heshiiyeen bisha lixaad inuu keeno bishii saddexaad ayadoo la marayo ayuuba u keeno waata alaabtii salamka aad iibsatay iga guddoon dabeetana ninkii muslimka ahaabaa diidey ee alaabta salamka iibsada wuxuu yihi nigo wakhtigii lama gaadhin waxaan eegaynaa bal inuu markaa ujeeddo ka leeyahay diiditaanka uu diiday alaabtan inuu guddoomo iyadoon wakhtigeedii la gaadhin iyo inuusan ka lahayn haddii ujeed ka leeyahay hagaagsan oo macquul ah sida maalan oo kale shaygan muslim fiihiga ah waaba xayawaan oo markaa xayawaankan wuxuu diidan yahay in markaa kharash uu ku xambaaro ileen haddii maalan ballantu ahayd bishii lixaad oo xayawaankii loo keenay bishii saddexaad ee xayawaanka wuxuu uga baahan yahay calaf maalin walba calafkaasna dee uu badanaya markii saddex bilood ee ka laaban tahay muddadii maalin walba hadduu calaf bixiyo kharash badan ayay markaa noqonaysaa marka hadduu dhan niyo waxaan ku heshiinay bisha lixaade xilligii aan ku heshiino xayawaankan ii keen neefkan ii keen oo iminka iga cesho dee markaa lama khasbayo la dhihi maayo qaado sidoo kale qaradka saxiix waxaa noqon kara inuu yahay wakhtigani wakhti boob iyo yani duulaan uu jiro oo dadkii hantidii laga dhacayo marka wuxuu u cabsanayaaba in laga dhaco markaa shaygii muslim fihiga ah oo laga boobo marka ninkii wuxuu ku yidhi niow wakhtigii aan ku heshiinay ee ballantu ahaydun ii keen ka cararayaa hadda hadduu ka guddoomo in alaabta laga dhaco taana waa qarad saxiixa lagu khasbi maayo markaa inuu qaato waaya haddiise wax qarada uusan ka lahayn diiditaanka wax ujeed ah oo uu ka leeyahay uusan jirin marka waxaan eegaynaa ninkan mu'adiga ah ee muslim ilahiga ah ee alaabtan soo hormariyey ujeed asna inuuba ka leeyahay soo horumarintan uu soo hormariyey iyo inuusan ka lahayn haddii ujeed saxiix asna uu ka leeyahay sida maalan oo kale ninkan rahan buuba ka hayay oo markii uu salamka uu u hormariyey lacagtii raasamaalkii salamki ayuu hi nio rahanay dhig muslimfiiga ilaa ad iga keenayso ad iga guddoonsiinayso waxa wey rahan halkan iga dhig marka rahantii uu raba inuu ka soo furto maala gaari buu rahan udhiga gaarigii uu rabaa inuu ka soo qaato alaab buu rahan udhiga alabti u raba inu ka soo furto marka waa lagu khasbaya mar hadduu ujeed saxiixa uu ka leeyahay waa lagu khasbaya waxaa kaloo la mid ah u yidhi taasi khilaaf kuma jiro haddaba hadduu ujeed ka leeyahay haddii uusan ujeed ka lahayn aan ahayn inuu dimadiisa baryeelo wax ujeego kale uu ka leeyahay moma jiro lakiin wuxuu rabaa ninkan inuu dimadiisii ka baryeelo shaygan maadaama xaq lagu leeyahay deen ku maqan ay tahay ayuu rabaa ninkan inuu xaqiisii siiyo si dimadiisi ay beri u noqoto haddii intaa un ujeedkiisu uu yahay taa laftarkeeda waa lagu khasbayaa lakiin ta dambe khilaaf baa ku jira adhar ayaa markaa tilmaamaya inuu khilaaf masalada ku jiro khilaaf اladhar wuxuu leeyahy lama khasbayo laakiin tii hore hadduu qarad leeyahay marka aطcan qawla waaxida waa la khasbaya waayahay maxaa yeeley mar hadduu ninkan uu u hormariyey shaygii waktigii oo la gaadhay ninkanna wax ujeed uu ku diiday uusan jirin ninkan muslimka ah de waxay noqonaysaa inuu diido madaxaday ixsaan baaba loo sameeyey shaygiisii baaba loo keenay waktigii oo la gaadhay muxuu ku diidayaa wax ujeeda uu ku diiday inuusan jirin de waa un madax adayg markaas maxdu tacanud madax adaygun bay markaa noqonaysaa marka waa lagu khasbaya inuu qaato wuxuu yidhi walow axdarahu ninkii muslim ilaahiga ahaa ee alaabta yani slm lagaga iibsaday haddii uu keeno muslim fiihigii qabla maxillihi intaan la gaarin xilligiisii famtanaca markaa uu diido almuslimu kan salamka wax kaga iibsaday min qabuulihi inuu aqbalo muslim fiihigaas liqaradin ujeedna uu u diido saxiixan oo hagaagsan bian kaana waaba inuu yahay shaygaas xayawaanan xayawaan inuu yahay aw amase waqta haaratin waa wakti weerar iyo duulaan iyo bood uu jiro lam yujbar markaa la khasbi maayo ilaa haddii kale oo ninkan muslimka ah ee alaabta salamka ku iibsaday uu markaa wax ujeeda uusan lahaynba diiditaankan uu diidayo fain kaana haddii uu u sugnaaday lilmu'adii kii yani shaygan bixinayey ee muslim ilayhiga ahaa aradun hadduu u sugnaaday ujeed saxiixun hagaagsan kafaki rahnin sida rahan soo furashadeed webeye ujbira marka waa la khasbaya ninkan muslimka inuu alaabtii ka gudoomo ninkan muslimilhiga ah wakada waxaa la mid ah oo la khasbayaa ninkan muslimka ah limujaradi arad اlbara'a yani waxaad halka usoo qadaraysaa in kaana adaa'uhu ninkan bixintiisu hadday tahay ninkan muslimilhiga limujaradi arad اlbara'a in uu markaa beri noqdo ujeedkeeda oo keliya inuu dimadiisa ka beri yeelo shayga lagu leeyahay ee xaq bini aadanka ah intaa un hadday tahay taa laftirkeeda waa lagu khasbaya maxaa yeel waa nooc ujeed oo wanaagsan qofka waxa laga yaba inay geeridu ku timaado isagoo xaqaasi ku maqan yahay amaba yacni xanuun uu ku yimaado u diiday inuu markaa xaqii bini aadanku iska gudo marka taa laftirkeedu waa qarad saxiixa ah hadduu mar xilligiis ka soo hormariyay ninka waa inuu ka aqbalaa mar hadduusan yani wuxuu ku diiday aysan jirin wuxuu idhi walow wajada haddii uu helo almuslimu kan salamka wax ku iibsaday almuslama ilayhi kii salamka uu kaga iibsaday eg yani lafdiga laqmada aan ku laqmaynayno haddaan doonno sidana waan dhigi karra haddaan doonno waxaan dhigi karraa walow wajada hadduu helo almuslimu kii wax hormariyey ee raasamaalka hormariyey almuslama ilayhi kii uu raasamaalka u hormariyey hadduu helo saana waan dhigi karraa waxaa kaloo dhigi karraa walow wajada hadduu helo almuslimu kii salamka wax ku iibsaday almuslama ilayhi kii uu sanadka kaga iibsaday hadduu helo weliba laqmada dambaa soomaaligan u yardhow oo markaa xagga fahamka u dhow haddii uu helo bacda almaxilli markii la gaadhay xilligii ay xalaaloobi kala wareejinta ama dhiibitaanka meel aan ahaynna uu ka helo lam yalzamhu ninkan muslim ilayhiga kuma waajibayo aladaau inuu bixiyo shaygii muslim fiihiga ahaa ee salamka uu ku iibiyey in kaana haddii uu yahay shaygaasi linaqlihi in kaana hadduu u sugnaaday linaqlihi qaaditaankiisii mu'natun kharash walaa yuaalibuhu kan muslimka ahna ka dalbi mahayo muslim ilayhi biqiimatihi qiimihiisii lilxayruurati kala teedid awgeed inuu xaqiisii ka teeday oo uu ka dhex galay cala saxiixi muctamada aan qabanno wuxuu ku yidhi ninkan muslimka ah ee salamku wax ku iibsaday haddii uu helo ninkii muslim ileehiga ahaa ee salamka wax kaga iibiyey markii la gaadhay wakhtigii ajashi ama madashii lagu ballamay kadib yani xilligii lagu heshiiyey in salamka la kala qaato kadib buu helay bisha lixaad bay kowdeeda bishii lixaad shanteedii buu helay laakiin xaggee ka helay fii hayri maxali اtasliim meeshii lagu heshiiyey in lagu kala guddoomo meel aan ahayn maalan waxay isku ogaayeen magaalada hargeysa inay muslimfiyihi kala qaataan wuxuuba ka helay magaaladii boorama waaya marka ayada ah waajib kuma aha buu muslim ileehiga ah inuu ninkan muslimka ah ee salamka kaga iibsaday shaygan inuu u dhiibo ku wareejiyo haddii shaygan raritaankiisii laga rarayo min maxali tasliim goobtii lagu kala qaadanayey ee lagu heshiy in lagu kala qaato oo loo soo raro meeshii uu ka helay hargeysa inuu ka soo raro alaabtii maala alaab culus bay ahayd raashin bay ahayd maala raashinka inuu ka soo raro oo boorama uu u keeno haddii ay kharash leedahay markaasi waajibkuma ah inuu halkaa ku siiyo ila ninkan hadhow culays baa fuulaya ninkan muslimiinihiga culays zaa'idaa fuulaya oo waxa weye wixii lagu heshiiyey ka baxsan inuu alaabta usoo raro oo hargeyso uga soo raro boorama ugu keeno dee waxa weeyaan waxaa ku jira culays iyo mashaqo marka waajibkuma aha haddii ninkan muslimka ah ee salamka alaabta ku iibsada hadduusan markaa kharashkii raritaanka uusan isagu qaadanayn haddiise u dhaho anaha kharashkaa qaadaya adu alaabta halkan igu keen aan isku aragnay aan ku kulannay de markaasi waa waajib markaa inuu usoo raro alaabtii oo halkaa uu ku guddoonsiiyo waaya wuxuu ku yidhi walaa yuaalibhu biqiimatii lilxayluula waxaa looga jeeda xayluulada ninkan maadaama iminka uusan xaqiisii gaari karin ninkan muslim ilehigana uu ka helay meel aan ahayn meeshii lagu heshiiyey in lagu kala gudoomo muslim fiihiga alaabtiina la yidhi maadaama kharash ay leedahay soo raritaankeedii halkan waajibkuma in lagu bixiyo kama dalbayo alaabtaa qiimaheedii ilaa inta laga siinayo alaabtiisii ma dhihi karo maalan war heedhe haddii aadan alaabtii isiinaynin qiimaheedii aan kaa sii hayo ilaa inta aad alaabtayda ii keenayso marka xaylolada kuu sheegayo waa taas maadaama alaabtaydii hadda aadan igu wareejinaynin xilligiina la gaadhay goobtuna goobtii aysan ahayn lagu heshiiyey in lagu kala guddoomo waxaad isiisaa qiimaheedii qiimaha aan kuu hayo ilaa aad alaabtii iga guddoonsiinayso marka biqiimatii lilxaylulati waa taas oo markaa markuu alaabta u keeno ayuu qiimihii ucelin doonaa qiimihii he u celin doonaa waaya waayo waxaa saa loo leeyahay lilxayluulati qiimihii ma qaadan karo maxaa yaele hore waxaa noo soo dhaaftay muslim fiihiga shayga salamka lagu kala iibsaday inaan laga bedel qaadan karin hase yeeshee ninkan muslimka ah ee alaabta salamka ku iibsaday waxaa markan xaaladdan oo kale u bannaan inuu fasakho oo raasamaalkii soo coshado salamkiiba inuu fasaho caqdigii salamka oo raasamaalkii soo coshado ayaa u bannaan maadaama xilligii la gaaray ninkanna uusan hadda guddoonsiin karin taasaa u bannaan wuxuu hi walow wajada haddii uu helo almuslimu kii salamka wax ku iibsaday almuslama ilayh kii uu salamka kaga iibsaday hadduu ka helo bacda almaxilli markii la gaaray xilligii alaabta la kala guddoomi lahaa kadib fii hayri maxalli tasliimi goobtii lagu kala guddoomi lahaa meel aan ahaynna wuu ka helay lam yalzamhu markaa ninka muslimileyhiga waajib kuma aha la daawi inuu bixiyo in kaana hadduu u sugnaaday linaqlihi shayga muslimfihiga raritaankiisii mu'natun kharaj walaa yuaalibuhu kamana dalbanayo ninka dalbanaya waa muslimkii yani muslimileyhigii kama dalbanayo biqiimatihi qiimihiisii shayga muslimfihiga qiimihiisii kama dalbanayo lilxayluulati liajli lxayluulati kala teedid awgeed inuu asaga iyo xaqiisii kala dhex gale oo kala teeday awgeed idhihi mahayo shayga qiimihiisii ii keenan ku hayo ilaa inta aad iga guddoonsiinaysa xaqayga cala saxiixi muctamad haddaan qabano wain imtanaca haddii uu diido ninkan muslimka ah ee salamku waxa ku iibsaday min qabuulihi muslim fiihi inuu aqbalo hunaaka halkaa aan ahayn goobtii lagu heshiiyey goob aan ahayn lam yujbar la khasbi maayo in kaana haddii uu u sugnaaday linaqlihi muslim fiihiga raritaankiisii mu'natun kharash aw masekaana almowdicu halkaasi ay tahay makhuufan meel cabsi leh wa ilaa haddii kale oo labadaa midna aysan jirin shayga raditaankiisiina wax kharasha ah uuna u sugnaanin oo kharash uusan ku jirin raditaankiisii mawdicun uusan ahayn mawdic laga cabsanayo oo cabsi leh falasaxu muctamad waxaa weeye marka ayadaa ijbaaru in la khasbayo isla masaladii haddaan soo sheegin laftirkeedii weeye laakiin xaaladdan waxaa weeye ninkan muslimka ah ayaa leeyahay alaabtaadii ku qaado meel aan meeshi lagu heshiiye aan ahayn oo iska heleen labada nin xilligiina la gaadhay xilligii alaabta lagu heshiiyey in la guddoonsiiye ninka muslimkaana la gaadhay goobtuna aysan ahayn goobtii lagu heshiiyey in lagu kala guddoomo marka ayada ah wuxuu idhi haddii uu ninkan muslimka ah ee salafka wax ku iibsaday uu diido dhoohniyoo kaa guddoomi mahayo alaabta waayo goobtan maaha goobtii aan ku heshiinay inaan kaaga guddoomo marka ayadaa la khasbi maayo yidhi oo la dhihi maayo alaabtii qaado oo halkan goobtan ku guddoon waa haddii alaabtaa raritaankeedii laga soo raro goobtii ay iska heleen oo loo raro goobtii lagu heshiiyey lagu kala guddoomo kharash uu ku sugan yahay maalan waxay ku heshiiyeen hargeysa in alaabta lagu kala qaato booramay iska heleen booramuu ninka yidhi aan kuu guddoonsiiyo raashinkii waana raashin badan wuxuuna raashinkan halkan ha u dhiibin sababto ah haddaan dhaho hargeysa oon u rari kharash baa markaa i fuulaya oo kharashkii rarka ayaa i fuulaya meesha aan ku heshiin hargeysa hargeysagu guddoonsiye markaa lagu khasbi maayo waa qarad saxiixa sidoo kale haddii goobtu ay tahay goob cabsi halkan ay joogaan markaa waa goob yani dhac iyo boob uu ka jiro oo wuxuu u cabsanayaa hantida haduu halkan ku guddoom in laga dhacba marka ayadna lama qasbayo labada xaaladood bal khasbi mahayo haddii kale oo mawduc aysan ahayn mawduc cabsi leh oo mawduc aamina uu yahay shaygan ah, in laga qaado meeshan oo goobtaa kale la gaadhsiiyo wax kharasha isku jir maalan waa mobil ama waa alaab yaroo fudud oo qaadan karo oo gacanta ku qaadan karo waa kitaab waa mobil waa wax yaroo fudud oo gacanta ku qaadan karo yani munaba ma leh qaaditaankiisa marka ayada waa la khasbaya waaa le qaadanayo wax u diido waa maxdu tacanut waa madaxadaygo adadeg weeye ka guddo ninka waxaa weeye alaabta xataa haddii aad joogto meelaan meeshii lagu heshiiyaan ahayn in lagu kala guddoomo wuxuu hi wain imtanaca uu diido kan muslimka ah min qabuulihi muslim fiihi inuu qaato inuu aqbalo hunaaka halkaas waa mowdicii aan ahayn hayra maxali tasliim yani meeshii lagu heshiiyey in lagu kala guddoomo meel aan ahayn weyaan lm yujbar la qasbi maayo in kaana linaqlihi shayga muslimfiiga hadday u sugnaatay raritaankiisi muunatun kharash aw mase kaana almowdicu mowdicuu yahay makhuufan mid laga cabsanayo ilaa haddii kale oo labadaa midna aysan jirin shayga raritaankiisana wax kharasha kuma sugno mowdicuna ma aha mid cabsile ama ariiqu ma aha mid cabsile falasaxu muctamad marka waxa wey ijbaaru in lagu khasbay inuu aqbalo sida ninkan dimadiisa ay u beri noqoto faslun fasalkan mualif wuxuu kaga hadlayaa qardigii alqard qardigu waxa wey waa amaahdi amaahdi wey salamkii markuu mualifku ka soo dhammaaday ayuu ka hadlay qardigii amaahdi waaya amaahdu luqatan waxaa lagu adlaaqaa qardigan alqaطcu goyn qarada shaya macnaa shaygii buu gooyey baa la wuu jaray waayahay waxaa kaloo lagu ilaaqaa shaygii la is-amaahiyey iyo amaahinta laftirkeedaba qardi baa lahaa amaahinta lafteedana waa qardi shaygii la is-amaahiyena waa qardi sharcanna waxaa weeye iqraadkii amaahintii tamliiku shay calى an yarudda badala inuu qofkii qof kale uu guddoonsiiyo oo uu hantisiiyo shay si uu u socodiyo shaygaa bedelkiisa maalan waxaan ku leeyahay waxaan ku siiyey raashinkan si aad raashinka mid lamida u soo celiso koobadan bariiska ama koobadan sokorta ah ayaan ku guddoonsiiyey si aad mid lamida usoo celiso kiilogan bariiska ah ayaan ku guddoonsiiyey si mid lamid aad usoo celiso waaya waxaa qardi loogu magacaabay baa lidhi oo sharcan qardi loogu magacaabay maxaa yeelay ninkan muqridka waxaa maahinaya wuxuu u jarayaa ninkii muqtaridka waxaa maahinayay qayb ka mid ah hantidiisi ahluxijaazna waxay ku magacaabaan salaf salaf iyo qardi labada waa ammaaday arkaan buu leeyahay qardigii arkaantiisu waxa weeye waa siiqo iyo caaqid iyo macquud calayh waa saddexdaas siiqadu waa iijaabkii iyo qabuulkii horaan usoo tilmaanay iijaabkii iyo qabulku waxay yihiin markaan beeca ka hadlayna caaqidkuna waa labadii qof ee wax kala amaahanaya waa muqridkii amaahiyihii iyo muqtaridkii oo amaah kii wax amaahanaya ah iyo macquud calayhigii oo ahaa shaygii la kala amaahanayay muqradka ahaa iyo waxaa wey bedelkiisii la soo celinayo haddaba xukumka iqraadku waa maxay wuxuu uhi mualifku aliqraadu amaahintii manduubun sunno weeye maxaa yeele ilahi subxana wa tacala wuxu uhi wafcalu lkhayra khayrka sameeya markaa khayrkaas caamka ayuu soo hosgelaya nabiguna wuxu uhi sala allahu alayh nafasa qofkii ka fayda can akhiihi walaalkii kurbatan dhibaato oo min kurabi dunya addunyada dhibaatooyinkeeda ka nafas allahu canhu kurbata min kurabi ywmi اlqiyama ilahi subxana wa tacala wuxuu ka fiidaa dhibaato ka mida dhibaatooyinka maalinta qiyaamo wallaahu ilaahay fii cawni اlcabdi addoonka kaalmihiisa ayuu ku sugan yahay oo addoonku ilahay caawinaya maadaama alcabdu intuu addoonku ku sugan yahay fii cawni akhiihi walaalkii kaalmihiisa inta uu addoonku uu kaalmaynayo walaalkiisa muslimka ayuu ilaahay asna caawinayaa waayahay marka xadiidkan ayaa laga qaadanaya cumuumkiisii maadaama yani ay ku jirto waxa weeye amaahdi nooc kurbafaydid ah qofkan inta badan wax amaahanaya waa qof kurbaysan oo dhibaataysan waxa weeye nooc kaalmaha ayaa ku jira walaalka muslimka aad ka caawinayso xadiidka waxaa weriye muslim ibn xabbaan ba wuxuu ka wariyey can ibn mascuud can nabiyi sal اllahu alay waslam uu yihi man aqrada musliman qofkii qof muslima amaahiya dirhaman dirham amaahiya maratayn laba jeer kaana lahu ajruhu ajru sadaqatin maratan wuxuu helayaa ajrkii sadaqo hal mar uu sadaqaystay waaya xukunka iqraadka waxa weeyaan mualifku yihi waa sunne waxaa kaloo uu noqon karaa waajib hadduu qofkan yahay qof baahan oo daruuro ay wado waajib buu noqonayaa xaaraan buu noqon karaa in wax qofkii wax laamaahiyo haddii qofkan muqridka ay wax amaahinaya malihiisu ay ku xoog badnaato qofkan muqtaridka ah waxaa mahanaya inuu shaygan u adeegsan doono xaaraan iyo macsiyo waayahay makruuh buu noqon karaa haddii manihiisu ka xoog badnaado inuu ninkani shay makruuha u adeegsan doono shaygan uu ka amaahanayo waayahay afartaa xugunba uu yeelanayaa laakiin xukunkan ibaaxada ma yeelanaya la yidhi oo oh, maxaa yeele waa shay daaca daacaduna ibaaxadu ma soo gasho waayahay aliqraadu haddaba amaahintii manduubun mid la sunneeye weeye wasiiqatu siiqadiisu waxa weye aqradtuka waan ku amaahiyey ow amase aslaftuka waan ku amaahiyey ow amase khudhu ku qaada bimilihi mid la mida ow amase mallaktuka hu waan ku hantisiiyey calaa an tarudda inaad soo celiso shardigeeda badalahu bedelkiisa oo yushtaradu waxaa la shardiyaa qabuuluhu inuu aqbalo amaahdii fil asaxi muctamad haddaan qaban waxaan soo tilmaanay iqraadkii inuu leeyahay arkaan arkaantiisu markii la soo koobo waxay ahayd saddex siiqo iyo caaqid iyo macquud calayh siiqadii oo ahaa alfaaddii wax laisku ammaahinayay ayuu mualif kaga bilaabay wuxuu uhi siiqadiisu waxaa weeye yani siiqada halkuu mualifku tilmaamay waxaa weye waa iijaabkii xaggan muqhridka qofka wax amaahinaya lafdigu ku dhawaaqaya weeyaan lafdigii laakiin ninka muqtaridka ah ee wax amaahanaya uu ku aqbalaya muusa sheegay siiqada hadda wax lagu amaahinaya waxa wey inu dho qofkii aqradtuka waan ku amaahiye aslaftuka waan ku amaahiye khudhu bimilihi yacni shaygan qaado oo mid lamida iska soo celi mallaktuka waan ku hantisiiyey calaa an tarudda badalahu mid lamid inaad soo celiso alfaadda iyo wixii la midka ah ee macnihiisa tusinaya o dhan wuu ku ansaxayaa waaya inuu dhaho maalan shaygan qaado oo danahaaga ku qabso bedelkiisana iska soo celi waxaasoo dhan buu markaa ku ansaxayaa waxaa shardi ah taasi waa ijaabkii waxaa shardi ah qabuulkana bal hadda in ninkan muqtaridka wax amaahanaya asna laga helo inuu aqbalo u dhaho qabiiltu waan aqbalay laakiin qabuulka halkan khilaaf baa ku jira asax waxa weeyaan muctabadku inuu waajib yahay inuu aqbalo ninkan muqtaridka wax amaahanaya sababtoo ah waa mucaawado caqdiga ah. waa caqdi wax laisdhaafsanayo sida beyci oo kale marka waxaa shardiga ah markaa inuu aqbalo waayahay khilaaf alasaxna wuxuu leeyahay shardi maaha inuu aqbalo oo waxa weeye waa nooc ibaaxa ah yani qofkan waxbuu u banaynaya waxa inuu isticmaalo sidaa dee waxay la mid tahay martiqaadkii o kale qof ma marti qaado cunto u keento yani shardi maaha inuu kaa gudoomo dha waan kaa aqbalay wuu iska cuni karaa isagoon waxba lafdi ku dhawaaqin wasiiqatu siiqadiisu waxaa weyaan aqradtuka waanku amaahiyo amase aslaftuka waanku amaahiya wakhudhu bidikri mid lamida ku qaado inaad ka socodayso aw mase ballagtuka huwa aan ku hantisiiye calaa an tarudda inaad socodayso bedelo bedelkiisa wayushardu waxaa la shardiyaa qabuulu fi lasax wa fi lmuqridi kii wax amaahinaya waxaa loo shardiya ahliyatu tabaruci samafal inuu markaa u qalmo waayahay wuxuu ku yidhi ninkan muqridka ah muqridku waa labadii caaqidayn mid ka mida ah weeye ila muqrid iyo muqtarad bay keliyihin waa ruknigii labaad ee caaqidka ahaa ayuu marka mualifku tilmaamaya wuxuu hi ninkii muqridka ahay waxamaahinaya waxaa asaga loo shardinayaa in uu markaa u suubado inuu wax ku tabaruco ama uu bilaash wax ku bixiyo ilan qardiga waxaa ku jira nooc tabaruca ku jira nooc ixsaana ku jira waa caqdu irfaaq caqdi ixsaan weeyaan walidaalik qofka waa inuu yahay qof tabaruc wax ku bixin kara waxaa kaa baxay marka ilmihii yaraa isagoo mucaamaladiisa waba ansaxayso tabarucna ahal oo maaha wax ma amaahin karo waxaa kaa baxay kii waallaa waxaa kaa baxay qofkii safiiha ahaa ee la haray maxjuur calayga la haray asna wax ma amaahin karo waxaa kaloo kaa baxay qofkii agoonka yani weliga uu ahaa ee xoolihiisu maamulaya isna xoolaha agoonta amaah kuma bixin karo ilaan xoolahooda kuma tabaruci karo ma sadaqaysan karo wadalik yani amaahna kuma bixin karo qofkii qof kale xoolo u hayey asna xoolaha u hayey amaah kuma bixin karo inuu qofkaasi u idmo mooyaane ilan kuma tabaruci karo xoolahan adoo ma madax banaanid xoolahaad ammaano u hayso ooma madax banaanid walidalik yani amaah kuma bixin kartid wuxuu yihi wafi lmuqridi qofkii waxaa maahinaya waxaa loo shardinayaa ahliyatu tabaruci bilaash bixin inuu markaa u suubabo oo u ahel u yahay wayajuusu waxaa bannaan iqraadu maa yuslamu fiihi waxa salam lagu kala iibsado in lays amaahaye ayaa bannaan ila aljaariyata markii laga reebo addoontii gabadhii addoonta ahayd allatii taasoo taxilu xalaal u noqonaysa lilmuqtaridi allatii taasoo taxilu xalaal u ah lilmuqtaridi kii wax amaahanayay fi ladhari muctamad haddaan qabanno wamaa laa yuslamu fiihi wixii slm aan lagu kala iibsanin laa yajuusu ma bannaano iqraaduhu in la samaahiyo fil asaxi muctamad haddaan qabanno wuxuu ku yidhi wax kasta oo slm lagu kala iibsado way bannaanta in la samaahiyo labada caqdibu mualaf isku xiray amaahdii iyo slmkii slmka waxaana soo dhaaftay shayga muslim fiihi inuu shuruud leeyahay shuruuddiisa waxaa ka mid ahayd inuu yahay shaygani shay markaa yani la dabdin karo oo tilmaan lagu dabdin karo inuu yahay ayaaynu soo dhaaftay marka wax kasta oo salamka uu ku bannaan yahay waa la is amaahin karaa wixiina salam uunu ku bannaanaynna laisma amaahin karo waa qaacidaha daba ama waa daabit daabkan uu mualifku sheegay maa jaaza fiihi salamu jaaza fiihi aliqraad wamaa laa falaa wixii salamka uu ku bannaan yahay in salam lagu kala iibsado waa la is amaahin karaa wuxuuna salam ku bannaanaynna laisma amaahayn kara markaa laakiin hal masalo mualif ka soo reebay hal masalo ayuu markaa mualifku ka soo reebay wixii uu ku bannaanaa salamku laakiin yacni aysan ku bannaanayn in la samaahiyo waa jaariyadii addoontii gabadha ahayd markaa ayada salamku wuu ku bannaan yahay in salam lagu kala iibsado laakiin in laisamaahiyo ma bannaano waayo oo masaladan suurada maxay noqonaysaa yacni ninkan muqridka ah haddii uu ninkan muqtaridka u amaahiyo gabadh addoon ah addoontaasna xalaal ay u tahay markuu leeyahay xalaal ba u tahay jeedaa yani ma aha maxaarimtiisi ma aha maalan hooyadii ma aha walaashii ma aha ma aha maxaan ku dhaha ukhto min aradaac yani maxaarimtiisii ma aha wuu geeyaa addoon noocaasa qof ma amaahin karaa oo amaah ku siin karaa maya waayo maxaa loo diidayaa waxaa la diidan yahay baa la yidhi in ninkani addoontii uu isticmaalo oo u tago dabeetana caqdigu waa caqdi jaa-is min aarafayn eh oo labada dhinacba ka furan eh oo qofkan muqridka ah wuu fasakhi karaa markuu doono qofka muqtaridkana wuu fasakhi karaa oo markaa addoontii la soo celiyo iyadoo markaa xoogaa lasoo isticmaalay maad fahamtay soo maa marka taa waxay ka dhalanaysaa in yani masale mamnuuca ka ratimaysa oo ah icaarat aljawaari lilwaطn yacni in addoomihii lasu caariyeeyo oo lasu dhiibo si markaa loo isticmaalo taasina ma bannaano sharcan ma bannaano in loo bal addoontan xoogaa bal iska soo haysa maalmo oo soo isticmaalo soo celi dee sharci kuma bannaano dee tanna waanu saasoo kale u ekaano haddii aan baabkan furo ninkan hadhow waxaad dhalanaysa intuu maalmo soo yar isticmaalo inuu soo celiyo dhaho addoontaadi waata addoontii aad i amahaysay waatan iga cesho wax u diidayna ma jiro inuu saa yeelo marka sinas taa u dhicin daran lihadi mafsada mafsada inagoo markaa riixayna ayaanidhi baabkan baxino nidhi maba bannaanada in eh, addoommihii hablaha ahaa ee ninkan xalaasha u ahaa in la is-amaayo laakiin haddaysan xalaal u ahayn maalan ukhtahu min aradaac weeyaan oo walaashiisa xagga nugmada marka waa la amaahin karaa laakiin de maxay u qabanaysaa hadduu doono wuuba xoreyna waaya wuxuu yidhi wayajuuzu iqraadu maa yuslamu fiih yani waxaa bannaan in la saamahayo wixii salamka lagu kala iibsanay ila aljaariyata marka laga reeba addoonta alati taasoo taxilu xalaal u ahayd lilmuqtaridi ninkii wax amaahanayay fi adhari muctamad haddaan qaba wamaa laa yuslamu fiihi wixii salamka aan lagu kala iibsan karinna laa yajuusu ma bannaan iqraadu in la saamahayo waa shadrigii labaad ee qaacidada ama daabidka baabkan wuxuu ihi wixii salam uuna ku bannaanaynna amaah kuma bannaano waxaana soo dhaaftay salamka inaan slab u kala iibsan karin jaariyadii iyo walaasheed addoontii iyo walaasheed ehm, maxaa yeelay in la hela adag jaariya iyo walaasheed oo wada socda addoon iyo walaasheed ama jaariyo iyo weladkeedii jawaahirta waaweyn ee maalan yaaquudkii iyo luulkii waaweynaha oo kale ayadna way adag tahay si loo helaa marka salab laguma kala iibsan karin sidaa darteed amaahna kuma ansaxayso waxaa kaloo na soo dhaaftay in salafkuna ku asaxayn wixii aan la dabdin karin oo sifa lagu dabdin karin oo murakab ah mukhtalid almaqsuud alarkaan waa kii lahaa sida hariisadii wixii la midka ah marka hariisadii oo kale salamka waa bannaanayn walidaalika amahdina kama bannaano oo hadhow ilan waxaa laga rabaa hariisadii inaad soo celiso de hariisadii oo kale ma soo celin kartid waa adkaanaysa iyadoo kale inaad soo celiso walidaalik ma bannaano shay kasta oo naadira in la helo ama ay adag tahay in midilkii isagoo kale la soo celiyo in la is amaahiyo ma banaano ama laguma kala qaadan karo wuxuu idhi wayuraddu waa la celinayaa almilu shaygii la midka ah haygan haygan isamaahiye hayga la midkaa ah baa la celinayaa fi milihi haygii miliga ahaa ee waxawy wax la mida lahaa wa fi lmutaqawami shaygii la kala qiimaysanayana almilu shaygii mid la mid ah ayaa la celinayaa suuratan xagga suuradda waqiila waxa la alqiimatu qiimihii baa la celinayaa wuxuu ku yidhi ninkan muqtaridka ah dhowaan waxaa laga rabaa inuu soo celiyo shaygii uu amaaday shay la mid ah haddaba see buu u soo celinayaa shaygan hadduu yahay shay mili ah miligu waxaa weeye kullu maa jaraa fiihi kaylun ow wasnun wajaaza fiihi salam waaya wax kasta oo la miis ama la miisaamo salamkuna uu ku bannaan yahay ayaa mili la yidhahdaa haddaba maalan bariiskii oo kale waa iyo raashinkii anwaciisa kala duwanaa waxa weeye waa mili haddii aad raashin ama hato raashinkii raashin lamida ah maad soo celin kaylan haddaad miisid ku qaadatay miiskii wa lamid ah. haddii miisaan aad ku qaadatay miisaanki ah. wa lamida wahaakada shaygii midliga ahaa wax lamid aad soo celin lacag baad qaadato ad amahatay lacagtii lacag lamid aad soo celin hadday dolar ahayd hadday kaash ahayd wahaakada haddaba miligi waa kaas wixii mutaqawama kuusoo haray mutaqawamku waa waxaan mili ahayn sida gawaaridii dharkii alaabihii waxaasna waa mutaqawam waa wax yani aan lala miisin lana miisaanin ayaa la dhahaa mutaqawam marka haddaad shay amaahato mutaqawam ah maalan gaari baad amaahatay ama neef baad amaahatay almilu suurata shaygii shay la mid a xagga suurada baad soo celin la dhihi maayo qiimihiisii baad soo celin haygii hay lamid neef baad amaahatay neefkii neef la mid ah unbaad soo celin qaalin laba jiraad amaahatay oo geela qaalintii qaalin la mid ah oo laba jira baad soo celin wahaakada waxaad amaahatay maalan gaari baad amaahatay gaarigi gaari la mida ah umaad soo celin wahaakada maxaa yal nebiga calayhi الsalaatu wasalaam iqtarada bakran qaalin geela ayuu markaa nabigu amaahaday oo yar da'yar waradda radaaciya riti ka weynkiina oo waxa weeye lix jir ah oo sannaddii toddobaad guda galay ayuu markaa nabigu celiyey alayhi salatu slam amaahdii qofkii amaahiyey ku celiyey waaya neefkii neef ka weyn buu nabigu u celiyey marka taa waxaa laga qaadanayaa in amaahda xataa xayawaanaadka mutaqawamka ah in haygii hay la mid ah oo xayawaanka xayawaan la mida ah la celinayo waaya iilba wuxuu leeyahay maya ee qiimihii baa la celinaya hayga mutaqawamka qiimihiisii baa la celinaya sida hadduu hay mutaqawam haddaad itlaafiso soo qiimihiisi ma celinaysid oo qiimihiisi lagama rabo kana waa saas kule leeyahay wayuraddu waa la celinaya almilu haygii hay almilu mid la mid ah shaygii aad amaahatay filmilii shaygii wax la mid a ah lahaa wa filmutaqawami kii la kala qiimaysanaya almilu waxa weeye mid la mida ah umad celinta suuratan xagga suuradda waqiila waxa yidhahda qiimatu qiimihi baa la celin walow dafira haddii uu helo ninkii muqridka ahee wax amaahiyey bihi ninkii muqtaridka ahaa fii hayri maxalli liqraadi meeshii ay ku kala amaahdeen meel aan ahayn hadduu ka helo walinaqli in la raro shaygii la kala amaahday u sugnaaday munatun ay u sugnaatay kharash daalabahu marka wuxuu ka dalbanayaa biqiimatihi biqiimati baladi wadankii amaahdu ay ka dhacday qiimihiisii shaygan uu ka joogay ayuu markaan ka dalbanayaa wuxuu ku yidhi haddii ninkii muqridka ahaa ee ninkan amaahiye shayga haddii uu ka helay ninkii muqtaridka ah hadduu ka helo meelaan meeshii uu ku amaahiye aan ahayn ee amaahdu ku siiyey isla markaana shaygan uu amaahiyey in laga soo raro meeshii uu ku amaahiyey isla markaana loo soo raro meeshii uu ka helay kharash uu ku sugan yahay maala raashin buu ahaa culus in meeshii laga soo raro oo meeshan ay iska heleen uu markaa uu ku guddoonsiiyena kharash baa markaa soo gelaya ninkana kharashkii ma xambaarin marka ayada ah aalabahu biqiimati miligii bixla dhimahaye markaa qiimihii ma markaa loo noqonaya waa leeya shaygan qiimihii uu ka joogay beledkii aan shaygan kugu amaahiyey iska bix baa leh qiimuhu shaygan ka marayey beledkii aan kugu amaahiyey raashin waa maalan raashinkii qiimihiisii ayuu markaa guddoonsiinayaa wuxuuhi walowdafira haddii uu helo ninkii muqhridka wax amaahiyey bihi ninkii muqtaridka wax amaahday fii hayri maxali liqraad meeshii uu eh, wax ku amaahiyey meelaan ahayn walanaqli raritaankii inuu u sugnaaday shaygiin lasoo raro muunatun kharash daalabu wuxuu ka dalbanaya biqiimati beled liqraad beledkii amaahinta qiimihiisii uu ka dalbanaya walaa yajuusu ma bannaano amaahintii bishardi raddi saxiixin shay saxiix ah bishardi raddi saxiixin lacag fayow soo celinteed shardigeeda kuma banaano can mukasarin lacag jajaba in laga soo celiyo ow amase ziyaadatin bishardi ziyaadatin ziyaado inuu markaa soo celiyo inuu shardiyo kuma banaano amahdi walow radda hadduuse soo celiyo ninkii muqtaridka wax amaaday haakadaa sida hadduu u soo celiyo oo ziyaadadii asaguu soo raaciyo bilaa shardi shardi la'aan fa xasanu waa shay wanaagsan wuxuu ku yidhi amaahda markii lays amaahinaya lacag ama wax kalaba ma banaano nin kale muqridka ah ee waxamaahinaya in uu manfaco naftiisa u soo jiido oo markaa uu shardiya ninkan inuu ziyaado soo raaciyo shaygii maalan wuxuu amaaheeyey kun wuxuuhi kunka dollar baan ku amaahinayaa bishart inaad ii soo celiso kun iyo konton dollar ood hadhow bil kadib ama sanad kadib kun iyo konton dollar ad ii soo celiso marka waxba u saartay taasi marka ribay noqonaysaa qaacidadii waxay soo gelaysaa kullu qardin jara manfacatan fa huwa riba yani amaah kasta oo qofkan muqradka waxa maahinaya u soo jiidaysa manfaco waxa weeyaan ribo weeyaan ninkan muqradka ah waxaa la rabaa ee waxa maahinaya inuu qofkan ixsaan u sameeyo caqdiga waa caqdi irfaaq ee maaha caqdu mucaawado maah mucaawado maxdee ma ah marka maadaama ixsaan lagu saleeyey waxaa laga rabaa inuu ninkan ixsaan uu ku siiyo shaygii oo wax uusan saaran qardi xasan laga rabaa haddiise uu wax saarto wuxuu noqonayaa nin markaa naftiisa dheef usoo jiiday oo markaa ribaa soo gelaysa caqdigii asal ahaan waxaa la yidhi caqdigan qardiga amaahdu suuradiisu waa suuro ribowi aa layihi laakiin juwiza lilxaaja xaajaa loo baneeyay oo waa sidee maalan qofka markaad kun doolar siinayso ee sanad kadib kunkii doolar uu kuu soo celinayo soo ma aragtid in lagu iibiyey lacag lacag oo markaa haddana majliskii aan lagu kala guddoomin soo ma aragtid suuradiis waa suuro ribowey ama acaan buu qofkan amaahiyey acaamkii laftirkiisi buu soo celinayaa muddo kadib acaan baa acaam lagu bedelay taqaabudna ma dhehen marka suuradiisu waa suuro ribowi juwiza lilxaaja sharcigu wuxuu u baneeyey xaajada jirta baahida jirta haddaba haddii uu maqsuudkii sharcigu u ogol lahaa ee xaajada ahayd uu ka baxo irfaaq ah in qofkan muqtaridka loo ixsaan sameeyo markaa yani wuxuu u soo noqonayaa asalkiisii oo ah inuu riba yahay kulu qardin jara manfacatan haddii marka ixsaan uusan jirin ninkan inuu u daneeya loo baahanya ninkan muqtaridka ah hadduuna u danaynin asagoo ka danaysanayo markaa wuxuu noqonayaa xaaraan ribo ayuu noqonaya haddaba mualifku tusaalaha wuu nasiyey ziyaadada ah waxaa kaloo uu nasiyey tusaale ah in bishardi raddi saxiixin can mukasar ninkan wuxuu siiyey lacag jacab uu siiyey oo sirtir ah wuxuu lacag isku taalla ikan maalan boqol doolar oo wuxuu siiyey sirsir ah toban toban ah kadibna wuxuu ihi waxaad ii keentaa boqol doolar oo isku taalo boqol doolar oo isku taalla oo qarraaclaynaysa ii keen buu ihi markaa ninkan maslaxo naftu usoo jiida soo ma ah bishardi raddi saxiixin can mukasar lacagtu siijajab bay ahayd lacagtan uu ka dalbadayna waa lacag isku taala marka taana waxaad soo gelaysaa kullu qardin jara manfacatan fa huwa riban ribay noqonaysaa ma bannaana markaas laakiin ninkan muqtaridka waxamaaday hadduu sidaa ku soo celiyo isagu oo uu siyaadadii kusoo daro maalan boqol doolar buu amaaday boqol iyo wuxuu soo celiyey konton doolar yuu ninkan usoo celiyey kun doolar buu ka amaaday kun iyo boqol doolar buu usoo celiyey ninkana kuma shardinin bilaa shardin shardi la-aan way bannaanta taas maxaa ninkan wuu abaalgudayaa nabigana calayhi salaatu wasalaam sidaas si lamiduuba sameeyo ninbu wuxuu ka amaaday qaalin geel ah oo da'yar dabeetana qaalintii qaalin ka weyn oo ka fiican ayuu u celiyey wuxuu nabigu yihi alayhi salatu wasalaam ina khiyaarakum axsanakum qaaan ina khiyaarakum axsanukum qaaan yani waxaa idinku fiican dadka idinku guditaan wanaagsan xagga amaahda waaya walaa yajuusu ma bannaano shardu raddi saxiixin ninkii muqridka ahaa inuu shardiyo lacag fayow soo celinteed can mukasarin lacag jajaba ka soo celiyo aw amase ziyaadatan ziyaado inuu markaa ku shardiyo ma walowradda hadduu soo celiyo haakadaa sidaa hadduu soo celiyo ninkii muqtaridka wax maaday hadduu ziyaadada asagu soo raaciyo bilaa shardin shardi la'aan fa xasan waa si wanaagsan walow sharada haddii uu shardiyo ninkii muqridka ah mukasaran jajab hadduu ka shardiyo can saxiixin lacag fiiyo in laga soo celiyo aw amase an yuqridahu inuu amaahiyo hayrahu hayrkii inuu amaahiyo waxaan waxaan ahay inuu amaahiyo mar kale laga shardu shardigii wuu burayaa wal asaxu muctamad waxaa weeye annahu shaniga laa yufsidu shardigaas inuusan fasahdinayn alcaqda caqdigii wuxuu ku yidhi haddii uu ninkan uu shardiyo ninkan muqridka ah ee waxamaahinaya lacag jacab ah inuu soo celiyo oo lacag saxiixa ninkan lacag isku taalluu siiyey wuxuu yidhi hadhow lacagta jacaba soo celi dee lacagta saxiixa iyo lacagta jacabka ah lacagta saxiixa isku taallaa laga jecelyahay marka haddii uu ta asaga uu shardiyo way bannaantay wax dhiba ma leh hardigana waa wey waa hardi laaqi oo buraya caqdigiina ma fasaahadinayo maay ninkan isaam buu u sameeyeba ixsaan buu u sameeyey oo wixii uu siiyey wax ka hooseeya ayuu ka dalbaday sidoo kale haddii uu shardiyo inuu amaah labaad u amaayo wuxuu yihi amahdan waan ku amaahinaya laakiin maalan kiiskan beriiska ayaan ku amaahinaya bishardiba kiiskan beriiska markuu kaa dhammaado inaan kiis kaloo beriis ah ku amaahinayo islaam waa muqridkuma wax amaahinaya mar labaad asagaana shardinaya kaasina waa ixsaan kale umuu shardiyey inuu u samayn doono ninkan markaas shardigaasi wuu burayaa oo ninkan waajib kuma inuu ka soo baxo maxaa yeele waa ixsaan u ballan qaaday caqdigana ma fasahadinaya shardigaasi maxaa yeelay wax manfaco ninka muqridkaa naftiis usoo jiiday ma jiro bal ixsaan buuba u sameeyeyba wuxuu walow shardi hadduu shardiyo mukasaran jacab hadduu ka shardiyo daraahim jacaba can saxiixin daraahim fayow oo isku taalla aw amase an yuqridahu inuu amaahiyo hayrahu wax kale inuu si amahayo hadduu shardiyo laga shardu shardiguu buraya walasaxu muctamad waxa weeye annahu laa yufsid lcaqda shardigaasi inuusan caqdiga fasaadinaynin walow sharda hadduu shardiyo ajalan muddo hadduu shardiyo fahuwa kaasi ka shardi mukasarin jacab shardinteedu muu lamid yahay can saxiixin mid saxiixa xaggiis laga shardiyo in lagu bedelo in lam yakun haddii uusan u sugnaanin weeye lilmuqridi kii wax amahiya qaradun ujeed wain kaana haddii uu ujeed usugnaa ku jiro wain kaana hadduu jiro lilmuqridi aradun ninkii waxaamahay hadduu ujeedu leeyahay xagga muddadu ka leeyahay ka zamani nahbin waaba sida xilli boob weeye oo dhac iyo boob uu jiro weeyaan faka shardi saxiixin sida lacag fayow oo la shardiya iyo la mid yahay can mukasirin lacag jajabal ah xaggeeda laga shardiyo fil asaxi muctamad haddaan qabanno wuxuu ku yidhi haddii uu ninkan uu shardiyo muqridka ah muddo wuxuu ihi waan ku amaahinayaa lacagtan laakiin bishard in yani aad keento lix bilood kadib taasi waxay la mid tahay buu sida asagoo lacag jajab ah ka shardiya saxiix waxayna soo dhaaftay hadduu ninkan uu siiyo lacag saxiix ah oo isku taalla oo u dhaho jajab ii soceli in ay bannaan oo caqdigii uu asaxayo shardigina uu markaa burayo Eh, waase haddii ninkan muqridka ahay waxamaahanay wax ujeeduusa ka lahayn ninkan uu isaan uu samaynaya muddada asagoo isaan uu samaynaya lix bilood kadib keen buuri isaga wax ujeed oo kale uu kaleeyahay ma jirto isaga dani uguma jirto muddadaas marka ninkan ugu danaynaya markaasi taasi way bannaantahay ku leeyahay isla markaa shardigan laazim ma aha in lagu ofiyo lixda bilood shardi ma aha ka hor buu ka dalban karaa xataa lixdii bilood oo dhammaan ayuu ka dalban karaa waa ixsaan u sameeyey eh, laazim ma aha in muddadaas markaa lagu camal falo laakiin waa asaxaya haddiise muddada ninkan amaahda bixinaya uu dan kaleeyay asaga maslaxadiisa ay ku jirto sida maalan waa zaman wax la kala dhacayo boob uu jiro marka waxay la mid tahay ka shardi saxiixin can muqasar sida isagoo lacag jajaba intuu amaahiyo dhahaya lacag fayow ii soo celi taasna waxaana soo dhaaftay in markaa caqdigii uu burayo caqdigii marka uu burayo ayay taas la mid tahayoo maadaama uu isleeyahay lacagta yaa lagaa dhicin waa xilli boob marka uu amaahiye wuxuu idhi waxaan kugu shardanaya waan ku siinaya lacagta laakiin ha ii soo celini sanadka sanad kadib uu lacagtan ii keeno sanadka wuxuu leeyahay boobkii dhacuu jiro ha ku dhaafo marka taa maslaxu naftiisa soo jidaya ma banaana marka kullu qardan jara manfacatan fa huwa riban ayuu soo gelaya wuxuu uhi walow shard hadduu shardiya ajra muddo fahuwa kaasi ka shardi mukasarin jacab in la shardiyo can saxiixin mid fayow xaggiisa in laga shardiyo lacag jacaba in la soo celiyo can saxiixin lacag saxiix xaggeed bedelkeed la soo celiyo waase in lam yakun haduusan usugnayn lmuqradki waa maahina ardan ujeed waa in kaana haddii uu yani ujeed usugnaadayna ka zamani nahbin sida wakti xilli dhicitaan weya oo wax la kala dhacayo fakashardi saxiixin sida saxiix shardigiisa wey can mukasarin jajab laga shardiya xaggiisa falasax muctamid haddaan qabano walow waxaa usugnaaday ninkii muqradka waxaa maahinayey shardu rahnin rahn inuu shardiyo wakafiilin iyo mid u kafaala qaadaya ninkan wax ka amaahanaya yani wuxuu kuleeyahay wuu shardin karaa rahan iyo kafiilba wuxuu dhihi karaa wax waan ku amaahanaya laakiin rahan iisoo dhig dabaaji aan kaa hayo waxaa kaloo uu shardin karaa kafiil cidku kafaalo qaada keen haddii aduu lacagta aan kaa soo saari waayo cid damiin ah keen buuji taasi waa bannaanta maxaa yeelay waxaa weeye tawfiiqa lilcaqdi caqdigii umuu markaa sugaya oo uu ku kalsoonaanaya marka wax ziyaadoo ku jirta ma jirto hadduu dhaho markhaati keenna waa un la mid wax dhiba ma leh wuxuui wayemlik wuu hantinaya alqarda amaahdii bilqabdi guddoon buu ku hantinaya wa fii qowli qol wuxuu le bitasarufi Eh, tasaruf ayuu ku hantinaya walow waxaa u sugnaaday ninkii wax amaahinayay alrujuucu inuu ku noqdo fii caynihi caynilmuqradi shaygii uu amaahiyey laftirkiisi inuu ku laabto maadaama baaqiyan inta uu shaygaasi baaqi yahay bixaalihi xaalkiisi uu baaqi ku yahay ousan isbedelin fi asaxi muctamad hadaan qabana wallahu aclam wuxuu ku yidhi ninkan eh, muqtaridka wax amaahaday wuxuu milkinayaa shaygii u amaahday bilqard bilqabdi markuu gudoomo wuu milkinaya milkigiisu soo gelayaan shaygan xataa hadduusan ku tasarufin mujarad inuu shaygii la amaahiyey gacanta ku dhigo hadday lacag ahayd hadday wax kale ahaydba waxa weeye sidaasu ku milkinayaa qowl baa wuxuu leeyahay maya sidaa ku milkin mahaye ee wuxuu ku milkinayaa inuu shaygii ku tasarufo hadday lacag ahayd matalan lacagtii wax kusoo iibsado ama uu qof siiyo ama uu si uun u bixiyo wixii u maarata soo amaaday laakiin intay gacantiisa ku jirto weli muusan guddoomin saasuu leeyahay qowlkan dambe lakiin qowlka hore muctamada bimujarad inuu gacanta ku dhibay inuu ku milkinayo ninkan muqtaridka ah ee wax la yani wax amaahday alaabtii ma lagaga noqon karaa shaygii la amaahiyey ma lagaga noqon karaa nacam waa lagaga noqon karaa ninkan muqridka uu kaga noqon karaa wakti alla waktigu doono shaygu amaahiye uu kaga noqon karaa haddii shaygii weli baaqiyah oo bixaalihi ninkan gacantiisuusan ka bixin mar hadduu ninkii shaygii uu amaahiyey weli gacanta uu ku hayo ay wakti ayuu dhihi karaa niyo shaygaan ku amaahiy ii soo celi marka taasina way bannaan tahay maxaa yeelay maadaama uu ka dalban karo bedelkiisa markii la waayo inuu cayntiisa dalbado ayaaba ka sii mudan taasaaba ka dhow marka ninkan muqtaridka ay waa mahadeen waa waajib hadduu ninkani dalbado inu alaabta u soceliyo inuu u celiyo waajibay ku tahay ma diidi karo maxaa yeele caqdigan wax kaan soo tilmaami waa caqdi ixsaan ixsaan weeyaan ixsaan baa ku jira marka ninkan muqridka ah wakhti alle wakhtigu doono ayuu ku soo noqon karaa shaygii u amaahiyey waana caqdi jaa-is arafayn labada dhinac way ka fur yahin saan hore usoo tilmaanay wuxuu idhi wayamliku hantinaya alqarda amahdi bilqabdi guddoomid buu ka hantinaya fii qowlin qowlba wuxuu leey bitasarufi maamul shaygii maamulo ayuu ku hantinaya shaygii markii uu dee amaaday uu maamulo oo wax ku tasarufo walahu waxaa u bannaan ninkii wax amaahiyey arrujuuc inuu ku noqdo fii caynihi shaygii uu amaahiyey cayntiisii laftirkiisa inuu ku laabto maadaama baaqiyan inta uu markaa baaqi uu ku yahay bixaalihi sidiisii uu baaqi ku yahay ninkan gacantiisuusan ka bixin hadduu laakiin gacantiisa ka baxo kuma noqon karo في الأصح المعتمد haddaan qaban والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد